باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة وغسل أحدهما أما وغسل أحد بفضل الآخر هذا كان باب بيان القدر وحو baabaysan yahay bal qadarkii cadayntii almustaxabi la suneeyey min almaai macnaa qadarkii isagu biyo ahayee biyo xabood lagaba suneeyey fii qasri janaabati janaabada maydhigeeda ama markaa uu ruuxu janaabo kaba maydhanayo wa qasli rajuli bal qasri iyo qasri kolley mar dambaan yar eegi doonaa <clears throat> bal waqasri rajuli ama ninka maydhigiisa iyo walmar'ati haweeneyda maydhashadooda fii inaa'in waaxidin ay min inaa'in waaxidin weel keliyaba ay dee ku wada maydhan karaan oo waa labadii isqabayba fii xaalatin waaxida mar keliya waqasri ama waqasri axadima midkood maydhigiisa uu maydhanayo iyadna jawaaskeed iyo banaanideed bifadli laakhari ka kale wixii uu reebay ee biyo ahaa oo baabka axaadiistiisa kolle waan arki doonaa wuxuu baabku u baabaysan yahay bal ruuxu marka uu janaabo ka maydhanayo biyaha uu ku maydhanayo bal waa intee habboon inuu kuba maydho taas bal rasuulka ilaahay maxay noogaba sugnaayo qadarku kuba maydhanayo taa weeye labadii isqabayna inay mar keliya weel keliya kaba wada maydhan karaan iyagoo markaa laakiin dee wakti keliya wada maydhan iyo jawaabkeedna oynu horena wax uga soo aragnay iyagoo u kala dambeeya biyihii oo ruuxoo midkoodoo oo janaabo biyo kagaba maydho wixii baalbiyii ku hadhay kii kalena uu kuba maydho bal taas buu waxyaalihii kuba yimi yadna jawaabkeede ayuu baabkeedii yahay waa umuuraha tarjamadu waa yar dheertay laakiin axaadiisay noogu wada iman doontaan wuxuu uhi markaa muصنifku raximah الlahu taعaalى وxadaثna yaحya بnu yaحya qala qarأtu عlى maliki عan ibn شihaabi can curwata bn الزubayr can caaishata kollay sanadka cid cusubi ma jirto waana dad aan soo wada aragnay waana dad wadiba wada fuqaha waaweyn ah iyo aimo caaisha waxay tidhi ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulkii ilaahay kaana wuxuu ahaa yaqtasilu mid maydha min inaa-in weel ayuu waxa weeye kaba maydhan jiray waa min maa-i inaa-in weeye waa adigu dee biyo weelba matalan waxa weeyaan kuba sugan weelkaasoo huwa alfaraqu ka ay ku magacaabayeen faraqa ah oo faraq baa la odhanaya <clears throat> min aljanaabati waa min ajli janaabati janaabada daraaddeed waa qadarkii bal axaadiistuna way noo socon doontaa insha allahu tacaala oo kollay dee inay intanun kuma koobno baabka iyo wixii qadarkaba tilmaamayey ee xadiidkan waxay noogu sugan uun rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh waqtiga uu maydhanayo welibana maydhigiisaasi aanay ahayn inuu qabowsanayo uune ay janaabo uu kaba maydhanayo biyahan inuu ku maydhanayo in waxa weeyaan weel ay kuga magacaabayeen alfaraq waa iyagoo dee kollay weel ay agtooda macruuf ku ah magacana lahaa taaduma inta badan waxaa lagu dabdiyaa in la fadxiyo walow kutuubna ay soo naqliyeen muuq ahaan soo naqliyeen kaas buu kuba maydhanayay alfaraqa waxaa inoo dambeeya riwaayo taxdi inoo taxdiidinaysa waana xadiidkan duruqdiisuna markaas baan eegaynaa insha allahu tacaala waana kan dariiqi حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن ناقد وزهير بن حرب قالوا أفرتا ضمبه macnaa waxa weeye xadiidka walow dadku ay mudad soo aan soo wada maro ruuxna aanu tarjamayn marka aynaan sheegahayn inoogama baahnayn yahay haddii loo cinaayoodo lix sheekh buu muslim xadiidkan ka wada wariyey markaa laba ahaan waa qutaybat ibnu saciid iyo maxamed ibnu ramxin layt ibnu sacad bay ka wariyeen laakiin wuxuu dee u keenay oo u kala farqiyo ma isu raacin siu kuwa dambe isu raaciyey kayfiyadii taxamulka ama siiqadii taxamulka ay deen ayaa kala duwanoo midkoodna wuxuu yihi xadaanaa layun midna akbarana laysu laamta gelaysaa dhib malaaliiyo laamto mala waa dee macnihii asalka ahaa la midhocsigeed weeye walow ismicalama yahayn ama afartan kaleo qutayba iyaguna kala mid markaasa markan kaba eegno shan bay noqona laakiin qutayba laba goora afartoodan dambe xadiidka waxay ka wada wariyeen sufyaan ibnu cuyeyna waa taas weeye marka qaalo waxay idhaaheen oo qutayba markaa laga sheekh yeelanyo laysiyo dee sufyaane eh. xadaanaa sufyaanu sufyaan ibnu cuyeyna noo warama yidhaaheen kilaahumaa kilaahumaana waa lays ibnu sacad iyo sufyaan ibnu cuyeyna labadaa weeye waayo dee qutaybe ibnu rumxina lays baa sheekhood u ahaa qutaybe iyo saddexe meetara laba socon waa sufyaankuna waa sufyaan ibnu cuyeyne sahasheelmude raggani waa raggiina cuyeyne asxaabtiisa ahaa iyo qabtiisiiye labadaa haddaba sufyaan iyo layt ibnu sacad baa isku sheekha sheekhooduna waa imaamkii zuhriyo maxay dhahay kilaahumaa can zuhriye can curwata can caaishata markii dhaweydna curwa can caaisha iyo ibnu shihaabo waa inoogu sugnaado zuhri qalad markaa caaisha waxay tidhi kaana rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa yaqtasilu mid maydha fi lqadaxi aduu fiidusaan horaba usoo yaro aragnay dee maaha macnaheediyo darfiyada ma laha oo weelkan dhexdiisa inuu ku maydhanayay ee fiidu waa bimacnaa minoosan dee waa ka inay macaamida ay uga timaado fiidu taas ay kaba mid tahayna ka subaxa un kusoo aragnay marka macnuu waa maxay yaktasiru fi lqadaxi min alqadaxi wey awelkaas ama qadax kolay jamciisana aqdax bay ka dhigaan oo ay wax ku cabbi jireen u kale waa weynaanayaa adigu bal kaas shurbiya ay isticmaalayeen kaas buu waxa weeye laakiin maanta tafsiirkiisa ay noo socdo kii wax lagu cabayi maha oo mid kala roone kaas baa rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ayuu maydhanayey oo xaggii biyaha kuga sugan buu kuga maydhanayay fahuwa qadaxa nimaankaas alfaraqu faraq weeye oo qadaxa nimaha guud ahaan qadaxu inuu intaa yahay faraqu waa inoo soo socdaa bal taxdiidkiisii iyo dabdintiisi waa inoo soo socotaa xagga marka la uu qaadayo iyo socadiisa ee waxa weeye maanta qadaxan waa ti loogaba jeeday halkan haddaba madaxa uu rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh biyo ku sugan kuwa maydhanayay waxa weeye anigayo fi linaa'i lwaaxidi fiilanna sida inoo dambaysaba ama horan aanu sheegna ood min eh waa min alinaa'i lwaaxidi weel keliya oo dee biyo ay kula wada jireen iyagoo wadaagsanaya ayaananu ku wada meedhan jirnay taas bay tidhi caaisha kale isagoo xadiidka inoo soconka waa idayso waxaase inta noogula sugan kala day mar keliya de ay kula wada meydhanayeenba inaanay biyaha laa tuairu fiihi janaaba shuuxan maydhashada uu janaabo kaloo maydhanayo duuduubkan biyaa ka duuduulaya kolley waxbay gaadhayaano dee maahayn tuushkumay maydhanayna waxay ku maydhanayeen biyadu u yaallo weelkaa ku jiro welibana weel may dardarsanayne gacmahay gergerinayeene inaanay taasi raad ku dahaaradii iyo dahiritaankii waayo haddii ay taasi raad ku yeelanayso inay iyadoo biyahani kuba duuduuleen isaga dambaynayaan gacmahoodii ay gelgelinayaan midkoodka adigu ay ku maydhaan marka dambe yar mumtanac bay ahaan laydba taasi waa mid in wa fii xadiidi sufyaana min inaain waaxidin xadiidka sufyaanna waxaa ku sugnaa waxanuhata min fi inaai lwaaxidi bedelkeeda min inaain waaxidin qaala qutayda fi qutayda wuxuu yihi qaala sufyaanu sufyaan baa wuxu uhi walfaraqu faraqu halaaثatu asucin saddex saac weeye waa inta uu qaado faraqa weelka ay kuwa magacaabayeen bal way noo socon doontaa kan caaisha iyo dumar kaleo azwaajtii rasuulkana haddii alayla waaba inoo iman doonaan iyadoo kollay allaha ka raalli ahaadee umuuro aanay ragba ogaadeen aadna loogula baahnaa oo dee ku tacalluqsan cibaadaadkeen iyo bahaaraadkeennii ay dumarkii rasuulku salawaat ullaahi wasalaamu calayh nooga soo naqliyeene marka bal waxa weeye mid weeyaane waxay culamadu islaamnama ay kula ijmaacsan yihiin iyaha ruuxa in weysada uu ku weysaysan karo kuna maydhan karaa inaanay qadar la qadaree shareecadu qadartay cimilada qadarkaasi deegaanaadna lagu weyseysan karaa lagu shubeeya jirkiisa dareerayaan xataa dalkii lama sharxo ee jirkiina ay wada gaadhayaan biyaha ka dareeraya ama ka dhibcayo inay yihiin aanu si fiican ugaba aanu bal muhimdarma taasi waa mid waxaanay culimadu kale yidhaahaan iyadoo axaadiisa qaybi inoo soo socota ay kaba qaadanayaan inaanu biyaha ruuxu ku maydhanaya aanay xagga maydhiga ka yaraanin saac macnaha weelkaa saaca lagu magacaabo qadarkood kale ee bal taqrib ahaan xagga marka la eego haddaad biyaho dee inta badan laba <laughs> miisaame litira la eegaaye kolley markay xagga litirada eegeenna sida mucjamu lugati lfuqahaa iyo kuwo kaleba kuba suganna adigu waa saddex litir oon buuxin ama waxaa la arkaa in saddex litir oo dee rubcu litir dhiman inuu noqonayo saac uu noqonayo waa bal matalan marka saaca la eego intaas inaanu biyaha ruuxu kuba maydhanaya kaba yaraanin bal wax dhici karta inay intaa ka yaraatana ay noo soo socotaaye bal maalan aanu ka yaraan bay yidhaahaan waa mustaxab xagga waysada markay noqotona mid inaanay biyo kaba yaraanin kollay midkuna waa saac afar meelood loo qaybiye meel ahaan oo haddaan saaca ka dhigna laba kiilo iyo badh inuu yahay lix boqol iyo shan iyo labaatan garaam ayuu noqonayaa xagga marka la eego litirna in xagga awtaartana ama litiradana kollay wuxuu noqonayaa nusna liter wax dhiman unoo de haddaan nidhi waa saddex liter oo rubucla saaci aan kaba dhignay kana rubucii yahay kollay nusu liter waxoogaa buu ka ziyaadsan yahay intaa adugu midkuna maaha un dee culimadu markan ay leeyiin laba gacmood oo laysu geeyeen waa taqriib ahaan iyo taxdiid ahaane asalka hore midku weel iyagu ay yaqaaneen buu hay wax ku miisan jireen oo si dee galaankeen iyo legleg iyo wixii marka wel iyagu macruufa oo mutyaal iyagu agtooda ay yaqaanina wax ku miisanayeen baa mid la odhanayay eh, laakiin waxay leeyihin markaa tan kale waa inta uu noqonayay oo kale baa tan markay leeyihin laba kaf mugooda ruux muctadila bal taas bay yidhaahaan axaadiisna way inoo soo socon doontaa haddaba bal matalan taas bay yidhaaheen laakiin umuur kale inoo dambayso marka dambe kaba hadli doono arrinta kale axaadiisa inoogu socoto kuwan iyo kuwa ka dambeeyaba inooguma suganaa waa inay banaan tahay iyadoo lagu ijmaacsan yahay haweeney iyo nin inay weel keliya ku wada dahaaro qaataan ama weyse ha noqoto ama maydha haba noqoto axaadiisuna waata inoogu sugan waana wax lagu ijmaacsan yahay bal markan waxaa kaloo iyadna banaan oo axaadiista iyadana inooguma sugan waxa weeye de iyadoo aan mar keliya ku kulmin ee ku kala horeeyo hadduu ninku yahay ka horeeyey ee kuba maydhay iyo haweeneydu ay kaysa dambayso taasna waaba ijmaac isagaa jirta kolle khilaaf jiro xadiisna uu kuba yimi bacda asxaabi sunan ee wariyey nahyigeeda uu kuba yimi oo ah haweeney bii ay ku dahaaro qaatay ninkii inuu gaba dambeeyo oo isaguna ku dahaaro qaato ee laakiin dee axaadiis taa taacaaribaysaa jirta iyadoo maymuuna ay ku tiri rasuulka ilaahu biyo doonaya inuu kuba maydho ayay tidhi de waxa weeyaan waan ku maydho waaban janaabeysanaayo rasuulku yihi biyuu ma janaaboodaan oo janaabadaadu biyii ma soo gaadhaysa ayaa jirta a daraadeed waxaan ku xambaaraynaa nahyigaas culimada qaar in yaroo koobadnaha kuma tageene waa nahyi bitanziih ee isaguna waa banaan yahay unoo de iyaduna axaadiia bal axaadiiana mar ay ku wada maydhanayeen ayaaba taa laasimsanayso dee kolba marka midwaal ka yare kooban uu gacanta geliyo markay ugu horeyso kale waa uga dambeeyey oo dambayntii way jirtaa un bal markaa waxaan leenahay axwaashaasoo dhamiba waa wax wada jaa-isaadka umna axaadiista bal kollay saan kuba jamcinaynaa walow imaam nawi xadiidkaa nahyiga ka dhigaya xadiidka daciifa oo aimo daciifisay jirta laakiin kuwo kaloo xoogeeyaa jira kutubtiisa qaarkoodna waa la isku waafaqsanya bu ihaha laakiin kollay arrinku taa maaha oo tirmidina xasan buu kaba dhigay ibnu xibbaanna waa saxiix yeelaaye laakiin nahyigaan leenahay waa litanziisi aan axaadiisa ugu jamcino haddii tarjiix loo baadana axaadiisan aan hayno ayaa kaba xoog badan taasi waa bal inta ku tacaluqsan xagga mayriga iyadoo masaladu inoo socoto arrinta kale faraqu ee waa taa imika aan sheegno waa weel buu ahaa ay socote laakiin weelka kaba dhigno imaka waxa weeyaan arbacatu amdaad oo kale waa labiyo toban mud buu noqonayey xaggii haddii bal maalan ardaasii laydhaa markaa noqonayaaba waa inay noo soo socota waxyaala kaa tilmaami xafsin can abi salamata bni cabdiraxmaan qaala anahu qaal bal xagga sanadka xadiidka hora ayaynu intooda badan usoo aragnay ninkan baa caawa cusub oo bakr bni xafsin laydhaah waana nin isagu bal masalan hiqa ah oo taabiciinta raggii ugu dambeeyey ee ugu yaryaraa kaba mid ah kollay kunyadiisa buu aad mashhuur ugu yahay ee magaciisa say soo naqliyaan cabdullahi bni xabs waana nin xabsiyahana eh, ama xabsahan abihi waa in cumar ibni sacd ibn abi waqaas weeye oo cabdullahi ibni xabs ibni cumar ibni sacd ibn abi waqaas weeye kunyadiisan ba aad loogu yaqaanaa ninkan kale uu kaba warinayo sheekii soo taabiciintii ka waaweynaydba ama dhexe adigu balwaa taabici weynaad abu salamata ibnu cabdiraxmaan ibnu cawf iyo in badan baan soo maro fuqahadii madiinana yacala axad alaqwaale toddobada ahaydna ka mid weeye kolay arrinkay wadaagsadeenna oo xaaf ibnu xajar yidhaah labadooduba kunyay ku wada shuuruudeen labadooduba waa reer madiina labadooduna waa labadua reer beni zuhre ah waayo cabdiraxmaan ibnu cawf iyo sacd ibnu abi waqaas reer beni zuhre ayay ahaayeen reerkaa qoreyshada rasuulka ilaahi reerkii dhalay hooyadii aheyd ba ah abu salamahaasi qaala dakaltu waxaan u soo galay calaa caaishata caaisha caaishaan u nimi ana aniga iyo wa akuha walaalkeed min radaacatii walaalkeed ay naas wada shaqeen oo ay xagga naas bay ku walaalo ahaayeen ee markaas taladay naas wada shaqeenna wuxuu yahay maxramkeedii weeye abusalamahana maxramkeedii buu ahaayo walaasheed umukulfum binta abi bakrin ayaa iyaduna naas ku dilay oo isaguna habaryar bay u ahayd xagga radaacbay ugu ahayd abusalamahan xaggan ninkan kale ay wada socdeenna marka ay usoo wada gareenna kale culimmadu dhowr nin bay soo naqliyaan ay soo magacaabaan walaalaheed ahaa xagga radaaca ma laba iyo iyo wax ka badanba laakiin tacyiin ahaan halkan inooguma sugnee sanadkiina ka mid maho ninka inoo warinaya maaho jahaladiisu waxinama yeelayso waayo sanadka xadiiska kuma jira isagu abusalama ku jira abusalm oo caalimkaa ah iyo faqiiha asba ahaa haddana wuxuu dha caminaya waxa u wada nimi caaisha gurigii ugu nimi walaalkeed ay radaac ku walaal ahayd aradaacana ra waa la kasrin karaayo alridaacatu waa la odhan karaa bal alradaac marka aanu ta'da lahaydna waa saa labada lugaba walow ay ta badan ama afsaxi waa ra la fadxiyo fasa'alaha walaalkeeda radaaco ayaa wuxuu weydiiyey an gsl النabiy salى الlahu عalayh wasalam min aljanaabati rasuulki ilaahay bal suu maydhan jiray janaabada ayuu weydiiyey maraatii tarjamada inoogu sugnaa lafdigan oo inoogu kusoo yar noqnoqday waatan lahaa waan kusoo yar noqon doonaayen horta bal algusli markaan reynta damino aan alguslu nilaahno waa ismu masder masder mahay waa ismu masderoo iktasala ismu masderkeedii weeye maydhasho haddii asl la yidhaahana waa asla masderkeedii asla ysil aslan waxaana halkan culamada luqadu ay yidhaahaan ka masderka ana naftiisa waa la damin karaayo usl waa la odhan karaa asla ysil uslan iyadana way soo naqriyeen laakiin marka la eego fuqahada agtooda xagga isticmaalka haddii ismigan loo dabaaseeyo wixii la maydhayay sida sawlka oo kale iyo waxay iyadu ku tagaan in la fadxinayo oo bal maalan gaslu sawb gaslu lard iyo wixii laba midka ahaa haddii wixii la maydayey loo idaafeeyo qaybta in la fadxinaya agta waa wax mashhuurow fuqahada agtooda haddii laakiin waxaan loo idaafeeyey wixii la maydhaya aanu ahayn ee wax kala yahay sadee meelahan imika inoo taalo gaslu janaaba oo kala inoo taala janaabadu waa wax laga maydho laakiin shayga la maydhaya maha badankaa la maydhaya iyado e laakiin waa xadatu inay jidhkii kuba sugan markay taas kale tahayna waxay iyagu kuba tagaan in dee la daminayo sabaaban u aqriya halkan waxa weeye oo dee aan leeyahay gusl nabiyi sala allahu calayh wasalam min aljanaabati bal markaa halkana kolley waxaa loo jeedaa waxa weeye macnihii masariga ahaa laakiin laba sigood baaba su-aashu ixtimaalaysa inay u rasuulka ilaahay salawaat wasalaamu calayh kayfiyaduu u maylanayey waayo su-aashu way noqonaysaa inay iyagu su-aashoodu tahay bal qadarkii iyo kamiyadii uu ku maylanayey intii ay leekayd caaishana kolabay su-aashu labadiiba arintiiba ay wada noqonaysay waxay tustay labadii xaalaba dee wax ficil jawaab u ah ayay ulaba timi caaisha radia allahu tacaala canha wa markaasaa maxay tiri fadacad waa si ay ficil ahaan uga cadayso ficilkuna xagga waxbaritaanka waa ka xoog badan yahay xifdiga la xifdiyaya iyo bal maalan taas qowlkii waa ka xoog badan yahay fadaacatu waxay balatay biinaa-in weel ayay balatay qadri saaci waa taqriiban saaca qadarkiia ah. macnaha maha weel keliya uun waa biyo ku sugan weel weelkaasna saaca qadarkii uu yahay saacina waa tan imika soo maray farakuna saddex saac buu ahaa marka markay rasuulka ilaahiy iyadu kuwa wada maydhanayeen ama rasuulka ilaahi baa farak qadaxa faraqa laydhaa kuwa maydhay macluum aha biyo inay buuxeen ede waa biyo faraqaa kuwa sugnaaday ahayd haddaba weel saac qadarkiia biyo ku sugan bay tidhi ii keena waa loo keenay labada ninba waa maxramkeen ee maxramkuna haweeneydan dee maxramka ay u yihiin oo kale waxa weeye madaxeediioo kale iyo oo acaadil jasad baan odhan karnaa iyo asaafisha intaa hoose iyo aragooda waa u banaanya waa maxramkeedi weeye haddaba markaa caisha si ay ficlan ugu bayaamiso may hayn inay u sifaysay u tilmaantay uun waana waxaan adiya ayay fakta salaf way meedhatay say u meedhatayna waatano wabaynaha walxaal baynana wabaynhaa sitr iyadoo annaga iyo iyada xijaab noo dhexeeyo laftii xadiis baada xijaab kula yimi waxba u dhexeeya sitri ani jasadkeeda intaa madaxa mooye wax kale aanu igaba muuqan ayaa u dhexeeyey iyadoo xijaab noo dhexeeyo wa aframat tani waxay tafsiir u tahay fatasalabiibay tafsiir u tahay si ay ku madhatayba tan ah oo wa aframat way shubtay calaa rasiha madaxeedii ayay biyihii alaaan saddex goor macnaa biyihii bay gacmaheedii kula qaaday madaxeedii bay saddex goor waa labadan kaf ama xasnastayna alhoraba soo maray ayay ku wada shubtay labadii saddex goor bay madaxeedii kuba shubtay alaaan marka waa intii iyaga u muuqatay arkayeen de waana waana u sifaytay qadarkii biyaana way arkayeen marka xaggay kamiyadii iyo kayfiyadiiba ficil ahaan ayay kuba tustay kole arintan muhimatani waa waana ruux labadooduba maxramkeedi waa taa leeda mid waa walaalkeed labaao midna waa ibnu matalan waxabay tahayba de waa in waa ibnu uktiha min weeye waa abu salama taas buodin bal xadiidka markaasa iyada inoogaba sugan kolley waa haddaan eegno saac qadarkii biyo ah ayay caaisha dhalatay iyadoo u fasiraysa u cadaynaysa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh sii bal uu kuba maydhan jiray taas waxna waa tan iyadii ficilkii ugaba tustay xaggii maydhiga ugaba tustay marka kollayna axaadiistu dee kuwana way noo soo socdaan insha allahu tacaala waan arki doonaa waxa weeyaanuun riwaayo imaqaalkan saaca qadarkeed baan haynaa faraqoo nidhi saddex saac walo ay laba ahaayeen baabaan haynaa waxaa inoo soo socota saddex mid ama wax ku dhowwa inoo soo socotaa waxaa kaloo bal maalan inoo soo socda hamsa makaakik ama shan mid oo saac iyo rubc markaa noqonaya bal taasi waa inoo soo socda saac ilaa hamsati amdaad riwaaya inoo soo socoto bal markaasee culimmadu waxay yidhaaheen halkan uu laga tanan shaafici iyo kayrkii baa yidhaaheen iyagoo riwaayaadkan isu geynaya axaadiistan barkood inoo dambeeyaan badna aanay kitaabkaba inooguga sugnaynee rasuulkii ilaahay mayligiisiiyo intii kuwa maydhay taxdiidiyad qaadar ahaanba ay ugu sugnayd mar keliya may wada dhicinay iqtisaalaad kala duwan bay ahaayeen axwaalo kala duwanay dadkii saxaabada ahaa ummahaat ummahaatulmu'miniin ay arkay bay ahaayeen marka axaadiista waxay inooguba inyimi oo inoogu sugan intii ugu uu rasuulka ilaahay isticmaalay iyo intii ugu yaray marka taasi maxay keenaysaa marka xad ma jirto ruuxa loo xadeeyo maacu bahaara qadarkeed ee laba arrimooduba meesha ka baxaya ee israaf uu biyo badan uu isticmaalo ku xadgudbo kollay israafku xataa ruuxu hadduu biyo kaha qabla iyo ama wadiho korkeed uu yahay waa loo diiday nahyidaa kuma yimi ina wixii intuu yareeyo isagoo ama israaf ka carab ha noqdeen ama waxyaalo arrinkiiba awmayrinimo iska bedelo nafsu xisaab noqdo jirhkii la masaxayo biyo dareerayo waxyaalahaasi aanay jirin iyadna nasrigii kuma filaanayso wixii shardigii nasriga laga helay maalan waa lagu taabtoomaya mayrina way noqonayaan xagga istixbaabkana waa taa aan xadiidkaa hore aan kuma soo aragno bal waa umuuraha imakaan xadiidka odhanayno iyo axaadiis inoo dambeeya kulle waan soo ijmaaliyey saa daraaddeed joogsi badan ee inooguma hadhin beel qaala wuxuu yihi abu salama odhanaya wa kaana waxay ahaayeen azwaaju nabiyi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay haweenkiisu yakubna kuwa qaado oo min ru-uusihina meesha cali ru ru'uusihinna weeye waa madaxyadooda timaha madaxyadooda ayay goyn jireenoo xataa takuuna ilaa ay noqoto kalwafrati wafro oo kale ilaa ay timuhu noqdaan abu salama ayaa inooga warramaya ee dumarkii rasuulkana waa kan caaisha iyo kuwo kaleba waa soo gaadhay kale xaaladanu ka warramayaana waa rasuulka ilaahay dabadiyey salawaatuullaahi wasalaamu calayh ee xagga wafradu dee kollay waxaan filayaa kitaabkana waabay kuga dambaysaa rasuulka ilaahay salawaatuullahi wasalaamu caleyh kudiisay marka la gaadhay aad bay u dambaysaa kitaabkii hore shamaa'ilkana waa kuga soo mareeya timaha madaxa ayaa xagga marka la eego ee daranka ay leedihiin iyo badnidooda iyo inay saas bay kale magacyo leed iyo asaami iyadoo ay xagga gale iyo kasradan kole ay tahay marka waafada intooda badan culamaa luqa waxay dhahan walow dadkood ka duwani ay jiraan oo yan isweydaaniyaan tiwi markay ilaa halkaa dhigaad joogaan wafraa lagu magacaabo rasuulka ilaahiyo timiisa taasi waa u timi haddii bal masalan ay ka dhaadhacaan dhagaha oo garbihiina aan hagaag uga gaadhin alin ay ku magacaabaan ee timuhu markaa ay intay bataan ilaa darbii gaadhaanna waa taa jumma yidhaahaanba rasuulka ilaahayna timihiisa way ku wada yimaadeen sifaadkaasoo iyana axwaalo kala duwanan ay ahayd oo laynoo soo naqliyey laba saxaabigan baa wuxuu noo sheegayaa rasuulka ilaahay haweenkiisa waa culimmadu dee qaadiciyaad iyo imaam halkan kuga xambaarayaan arrinkan iyadoo rasuulka ilaahay wafaaday iska daayay tazayun iyo taasoo dumarka carbeed inta badan timaha way bixin jireen ay weerayn jireene ka kaaftooday markaa dheerayntii badnaydee timaa la dheerayn jiray iyo fudaydinba dee shaqadooda badan iyo hadiyo goorfeerideed iyo waxyaalahaasbaa iskaba fudaydiyeen ayaa timahoodii dheeraa wax kamiday goyn jireen taasbo dee ilaa ay wafro oo kale ay noqdaan taasna wax rasuulka ilaahay dabadii ay laba yimaadeen xaaladaa dambe aan sheegnay ah walow dee taasi ay daliilteedaika hadduu dee tima aada u dheer hadda ay yeelato hadday timaheedii wax kamida goyso iyadoon tashabuh rag aanu jirin timihii dheeraa un aada u dheeraado wax kamida ay goynayso kollay taas ama noocaa takfiifkaas ah ee daliil ay halkan ugula sugnaanayso laakiin wax rasuulka ilaahay dabadii dhacay oo dee markaa ay iska daayeen tazayun iyo kaa iyo timihii dheeraayo kollay dee malaa cinaayo kale tagaban baahan ayay dee iska gaalin jireen taas baa xadiidka kan uu inoo soo naqliyey ninkan taabiciye ay tahayna macna xadiidku waxaa kaloo dee arrinkan xadiidka caaishana inooguba sugan si imaameeye halkan leeyahay inay mustaxba tahay atacliimu bilwasf bilficl halkii dee af wax la ysaga sheegila ficiloo wax la ysku bara waayo taasi xagga marka la eego qowlka uu ka xeel dheer yahay xagga qabashada la qabanayo iyo fahamka la fahmayo sida uga sugnaanayo isaba dee tarbiyada oo kale ama marka ardayda wax loo dhigayo oo kale haddii ay suurtagal in ficil loogula sharxo wixii hadal iyo tilmaam tama ka xoog badan oo taasoo wixii balmatalan taas waa nasan caaisha ay yeeshay taas فحدثنا هارون بن سعيد بن الايلي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني مخرمة بن بكير عن ابي عن ابي سلمة بن عبد الرحمن قال انه قال wlmxrmd can abihi hore inuu soo marray kalaamka jira kullay sanadka oo kale waa min asaamiid mutaabaca qaalat caaishatu caaisha waxay tidhi kaana rasuul اllahi salى اllahu wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa ida qtasala marka uu maydho doono inuu maydho weeye badaa horta wuxuu ku bilaabi jiray biyamiinihi dhiigtiisa gacmaha dee dardarsanayo horta ku bilaabi jirayo fasaba waa shubayey calayha korkeeda min almaai biya wax ka mida oo horta gacantiisa midig buu mayri jiray uma saba almaa haddana biyihiiba waxuu ku shubayey cala aladaa wa calaa mawdici aladaada waa adahaya waxa la dhibsado meeshii alladii kaasoo bihiisa oo sugan biyamiini wiilkiisa macnaa biyikiisuu biyaha soo darayay mawdic aladaana biyihiibuu ku shubayey isagoo bidixdiisa kuba maydhaya aladana waa xan leeda horta waa mawdic aladaa baan idhi kale adaana waxaa halkan macnuhu yahay uun waa wixii dee la dhibsan lahaayee kuba sugnaa jasadkiisa meel kaba mida ah. kale waanu ka caansan yahay mijaaz adii kaadid iyo wixii lamiduu noqonaya waxyaalihii kale hadduu dee janaabo kaba maydhanayay manidii iyo ama wixii ugaba yimi kulankan dee uu haweenaydii laba kulmeen ruduubo ahaa iyo waxyaalaha caynkaasa iyadna abihii bay noqonayaane bal horta waa istijoon jiray horta wixii jira ee ada waa maydi jiray rasuulka ilaah intaanu jirkiisa kala maydhinba wakasala waanu maydhaya canhu xaggiisa waa iska suulinaya alada bishraarigii dhexdiisa midigtana gacanta biyuu kusoo darsanaya kula shubaya xataa idaa tarada marka uu ka faaruqo min dalika waa arrinkaas oo ah waa adaha iyo waxaa maydhitaankeena markuu dhameeyo kaba faaruqo ayuu saba calaa ra'si madaxiisa korkiisa ayuu biyuu kuma shubayo meesaynu soo marray intuu gacmihiisa daro ayuu ku shubayey saddex goorna waaba ku shubayey intaasaana ku fillaanaysay qaalat caaishatu caaisha waxay tidhi kuntu waxana aktasiru mima yata'ana aniga iyo warasuulu llahi sala allahu calayh wasalam min inaa-in waaxidin weel keliya ayaanu ku wada maydhanaynay walxaal naxnu anagu junubaani aanu janaabo leenahay ayaanu ku wada maydhanayno weel keliya ayaabanu ku wada melinayo biyaha ku wada jira fi xaalatin waaxida axaadiista horta say noogula sugan waxa weeye rasuulka ilaahay afcaashihiisu dhammaanteedba xuja ayay tahay sida aqwaashiisaniba ay xujo u tahay allahuma haddii dee aanay sugnaanin oonay daliili noogu sugnaanin wax rasuulka ilaahay u gaaro waxanu yahay wixii rasuulka ilaahay inuu khaas u yahay daliili noogu sugnaadee lagagama dayanayo khusuusiyadna ixtimaal kuma sugnaatee waa in daliil loo helo wixii aan daliil loo hayn ee rasuulka ilaahay ficilkiisa ah waa waxaan kaga dayanayno xujana abow weeye hadalkii rasuulkuna waa kuwa asxaashiisii weliba aana cid kale ogaateen inoo soo wada naqliyey ade imaka cilmigaa weyne ah bal kayfiyada aynu u isticmaalaynayno waxaan isagaba maydhan iyo waxyaalahaas ee halkan cid kalena may ogaan karteen inonamay soo naqlin karteen arrintan imika ah inay markooda maydhanayeen de waa shay jaaiska siaan soo marnay labadii isqabay ee si kastay isugu bannaan yihiinba wax masalan markaas la idhaaho intaa kama arki kara iyo halkaa kama arki karana maba jirto wixii la iska ilaaliyaa waxyaalihii aynu soo marneen cindalxayd oo kale dee jimaacii iyo dee budur oo kale iyo mooye wixii kale horta waa shay isaga bannaan oo kale arrinkana waxaa dhici karta dee laba ruux oo kaleo umuurahan ama nooع istimtaaxay laba yimaadeene waa ficil u banaan baa noqonaya lakiin waxba inoogumay tacaluqeen haddaan arrinkan aanay laba iman sani aanay dhaceen rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh si u maydhanayeen may ogaadeen inagana laynama soo gaarsiiyeen bal inoo dambayso saxaabadu markay umuurahan isu qabtaan ee ay bal maalan cilmigeeduna u baahdaan maxaa loo imanayay dumarkay u imanayeen dumarkii rasuulkay weydiinayeen waa arrinkani maaha un shay iskama caayuba shay waada dawla kala ruuxdewaaba arrinkan cilmiga weynay nooguma sugnaayo ay arkeen rasuulka ilaahay si u guud ahaan wuxuu ku bilaabayey halku ku dambaysiinayey wuxuu u dambaynayey iyo umuuraha taas baa keento axkaamtan kala duwan iyo fawaa'idda kala duwan waana inoo dambaysaaba markay umuuraha noqoto inaad ka akaabir asaxaaba ay dumarkii u imanayeen arrinkaa weydiinayeen oo dee ta halkaas naga noqonaysa wixii lagula camalfalayo ama khilaafkii xataa waxyaala kuma burmayeen hadalkoodaa goynayey iyo hadalkooda ayaa goynayey markaa taasba weeye cibaaradan wanaxnu junubaana kollay labada carbeed markaan eegno laba laba ayaa laba siyood baaba ay yimaadaan in laftigan junub mufrad iyo musane iyo jamac iyo mudaker iyo muanas baa si keliya loola wada isticmaalo laftigaa keliya ifraadkaasu loolama yimaado kole qur-aankuna waa turuqada uu kula yimi wain kuntum junuban may dhacin halkan qur-aanka wain kuntum junubuna junubiina may lama aqrin walaa junuban jamacna waa laga hadlayay bal taasi waa luqada fasiixa qur-aanka uu kula yimi oo taasoo inaan la kasnayn lama jamcin lama tacniisin ee lafdiga keliya ee mufradka in loo wada isticmaalo mudakar iyo muanas mufrad iyo wixii kaba badnaa luqada labaad ee jirtaana waa in ficilka ee waxa weeyaan ifraad iyo tasniya sharcaba ku yimaado kan xadiidkii maka inooguba yimi oo markaa la idhaha rajulun junubun rajulaani junubaani markaay noqoto bal masalan imika wanatana wanaxnu junubaani waa tan caaisha le eba waxaan lena waa labadaa luqeed jirta luqada qur-aanku kuga yimina waa taan asal janaabana xagga luqada waxay idhaahaan waa fogaansho oo waa tan alajnabiga ruuxa durugsan la leeyahay oo asal aljanaaba waa albud ruuxan ama jimaac ama mani ka soo baxday junub la odhanayana waxay leeyihin waxaa magaca halka ugaba yimi dee salaadiibu ka dheeraanayo qiraacadii qur-aanku ka dheeraanayo masaajkiibu ka dheeraanayo dheeraantii baa jirta fogaantii waxyaala kama fogaanayaa jirto laakiin asalka hore luqadu waa aljanaab macna albucdi wey وxdثnي محمد بن رافع قال xdثna شبابة قال xdثna lyث عن يزيد عن cراk عن xفصة بنت عبدالرحمن بن أبي بكر kl dadkan dhamaan waan soo wada aragnay lyث بن سعد يزيد بن الhاdي cراk بن مالك الغفاrina hore ayaynu soo maray macaalimo oo ثiqo ah masaajidii ahaayo qiimo badan oo loo soo masaafriyey jasiirada dee imaka waa dahnak la yidhaaho taas loo soo masaafriyey halkaasu kuga dhintay oo siyo hawaaka layna waa ugu diideedaysa wacdigii siyo umuure loogu soo masaafriye can xasan binta cabdiraxmaan ibni abi bakrin iyadna waa haweenay halkan xadiidkan keliyay muslim kuga leedahay waana xafsatu bintu cabdiraxmaan ibni abi bakrin iyo weeye waana haweenay siqa oo taabiciinteeda xakamida ah ninka qabayna wata laynoo sheegayo oo wataanu waxaabay ahayd taxta almundir ibni zubayr mundir ibni zubayr ibn alcawaam ayaa qabay maxay haddaba xabsa ana caaishata caaisha waa edadeed ayaa akhbarataa u warantay oo maxay ugu warantay annahaa caaisha kaanad inay ahayd <clears throat> taktasilu mid maydhata hiya iyada iyo nabiyu sala allahu calayhi wasalam fii inaa-in waaxidin weel keliyay ku wada maydhanayeen weelkaasoo macnaha weelka waa min cinaa-in waaxidin weelkaasoo yasacu qaadaya u waasac noqonaya halaaثata amdaadin saddex mid qaadayaba weel keliyaoo saddex mid qaadaya ayay ku wada maydhanayeen aw qariiba min dalik saddex midna waa taao darana waa saa aan buuxinba waana labadoodii halkan kaley culimmadu sayid kaley laba waj ku xambaareen oo mid waxa weeye mid kastaaba xagga mayligiisa qadriga alaaata amdaad oo waa wax ku dhow ama saac rubcla ayuu ku maylanayo waa mid kastaaba gooni ahaantiisa oo markaa way kala gooni bay ahaayeen midna waa in midka halkan barkood sa yidhaaheen loogaba jeedo saaco uu waafaqsan yahayba xadiidkii farqa oo saddex marka la idhaha mud saddex amdaad la idhaaho dee faraqeebuu noqonaya waa saddex saac oo markaa midka halkan saac loogaba jeedo waxaa kaloo suurtagala saddexda mid inaan sideeda kuba dayno siduu nawowi leeyahay ee macnu uu yahay weelkay ku maydhanayeen weelkaa yarubaa markaa agtooda ay kuma sugnaa saddexdaa mud buu ahaa markay biyuu dhammaadaanna way soo kordhisanayeen waayo saddex mud oo keliyii laba riix uma wada maydi karta weeyaan oo bal umuurahaasay culimmadu ku tawjiihiyeen waxayntaa dhaafsanaa jamcintii aan axaadiisaa rasuulka ilaahay noogala sugnaatay wuxuu kuba maydhanayay waa si aan soo horraysiisanayd xdثna cبدالله بن مسلمة بن قعنب qال xdثna أفلح بن حmayd عن القاسم بن محمد عن عائشhaةa qاsم بن محمد بن أبي بكر الصديq weeye imaamkii فقيhasan hore u soo aragnay caaisha ayuu ka warinayay qalat waxay tihi ktarifa aydina maha inuu isaga dambaynaye takhtalifu way isweydooradaysae oo aydiina gacmaha iyo rufihi fii hada alilaaq waayo dee kolba mid baa ka qaadanaya waa xaggii iqtiraabkii iyo taab min aljanaabati waa min ayiljanaabati waana xadiidka dee kolle waa taas oo waana xukunkiisa janaabo iyo waxaa siyana inaanay dee raad ku yeelanahayn biyahan haddii duurduur yimaado waa taas wada ogaanay wada mayligiina waa taas wada waana la wada mayligin labada ruuxoo isqabeen وxadثna yaحya بن yaحyى qال أخbarana abu khaysmة عan cاaصm الأحwل عan mعاadة عan caiشhaةa qاaلت أنha qاaلت bal sanadka abu khaysama kollay horeyna usoo maray laakiin dee kollay waa kunyadiisii waxaa la arkaana inaanay dadka badankooda soo xaadirsanba waan sheegayaa waa nin asbaacu taabiciintii kamida oo caalim ahaayo zuhayr ibnu mucaawiyata la idhaaho ayaa abu khaysamahan yahay muslim sheekadiisa u sheeka abu khaysama saar ibnu mucaawiya laakiin maxaa jira aynu kitaabka in badan ku soo aragno isaga aada ugaba badan ee had iyo goorna inala socon doona abu khaysamo kale oo muslim u sheeka kan waxaa la waa zuhayr ibnu mucaawiya kaa kale kuma magayaa garanaya magaciisa zuhayr ibnu xarbin jamil waa sax labadooda zuhayra la yidhaahaa niyaday wanaagsadeen mid waa sheekha muslim waa zuhayr ibnu xarbin waana nin kun xadiis kun iyo laba boqol iyo ziyaada muslimka iyaga wariyay kitaabkan waa inta goor ay kusoo noqo kun iyo laba boqol ay ka badan tahay waa raggi ugu badnaam oo ninka labaad buu tegaya ninka labaad buu noqonaya sheekhadiisa xagga axaadiista ninkan kalena waa kunyadu la wadaagsaday magacna waa la wadaagsaday magaca abuhiday ku kala duwan dabaqadana way ku kala duwan yahin waa sheekhada muslim sheekooda weeye taas baa waxa weeyaan dee meel baan arki doonaa insha allah haddii ilaahayna gaarsiiyo beec dhexdii ah oo iyadoo dabaqadan oo kale midku uu ku sugan yahay zuhayr ibnu xarbin kitaabka ay dhacday kollay kusultaan haysanaa saas inla iska wada waafaqi doontaa saan filaya haddaan waxba sidoo dambe aanay iman bal markeeda ayunan sugaynaa taa akhbaran abu khaysamata markaas waxaa ku xiga oo alcaasim alaxwal caasim ibnu sulaymaan mucaadatun calawiya kollay in yar bay joogsi yar leedahay ayacawa inoogu horeyso saan filayo waana inoo iman doontaa axaadiis kale ay leedahay bahwene caalimad ah caabidad ah dumarkii taabiciyaadkaana kaba mida waa tan caaisho kaba warinaysa umusahba ayaa la yidhaahaa magaceedana mucaada la yidhaahto laygu jeediyeyna abusahba baa la odhanayo walad ay dhaleen baaba markaa loogu kunyooday ee eh? barhanta waa haweeney taas baan leenahay caalimad ah caabidad ah tarjamadeedan idin wala fiican iyadii odayee badan kallay iyada siyar calaami nubala ciddii helaysa mujaladka afraad weeye tarjamay ku leedahay qayinoo fiican yaanay dheeraaninba odaygeeda sadar keliya ka dhigo waayo odaygeeda axaadiis badan baan ulahay in mada xadiis keliya ibnu cabbaas kaga warinayo ayaa jira eh, laakiin xagga markay noqoto tarjamadiisa iyo isagana manaadartiisa iyo umuurihiisa ibn kasiir albidaaya wanihaaya lixiyo toddobaatankii hijirada marka uu dhilanayo sanada wafayaadkeedii waa lixiyo todobaatanki isaga dee sanadahanba lagu waxa lagu noodhaa bal maalan taas oo kale tarjamadiisu isaguna tarjamo aada u mudan aada u qayima ayay leedahay oo kale waxyaalaha bal maalan ku sugan siyar calamnawala waxaa kamida ah mucaad oo kale ninkeedan silat musafr ibn ashyan baa la idhaha silat musafr kitaabka ku sugan yahay sa kuma sugna silat ibn ashyan labadooda waa taabiciintii waana nin qiimo badnaayo taabiciyo isna caabid ahaa ayaa waxaa kuga sugnaa dagaal baa lagu dilay isagiyo inan uu dhalay waa tii cooda dhashay ah lagu kunyooday kolley ayaa labadooda lagu wada dilay markii ayay dumarkii u yimaadeen mucaada yimaadeen iyagoo tacziye ahaan u socda markaas baa waxay ku tiri marxaban bikuna in kuntuna ji'tuna lilhanaa dee aad baa idiin soo dhaweynayaa haddii aad u timaadeen inay tahniyadeysaan in kuntuna lilcadaa farjicna bay tiri haddii aad laakiin taxsiya u iska laaba waayo waxay leedahay waa labadoodii waa oo waa haweenay cibaado badneedato kolbay dee habeenkii oo dhan taas cibaadadaasay ku bixinaysay ku dhamaynaysa markaasay leedahay haddaad dee tahniya igu socotaanna waa sax haddii kale ma iska laam hadday taansiyan socotaan iyo lima taansiyanaya arrintan ahayd taasi waa tafsiir kuma taalo biyaada nihaya ku taala habeenkii silahan loo soo hooyey maayat alcadawiya kalay waa dee taraajimka waa dad cibaado badnaa khaasatan maha cilmuna cilmi iyo camal bay wada lahaayeen kuga sugan yahay labadoodaba khaasatan bidaayahaba badnaado ayaa waxaa baltimi un iyadna intan kasoo qaadnaya sila habeenkii ayaa aawo kale loo soo hoynayey walaa kale inay hastoon dheer ahayn baan filayaa ayaa de habeenkan uu adeer ahaa caabida ayaa kaxeeye maalintii oo xamaad buu geeyey xamaadyadoodna kale waxaa la soo xamaadba loo biyadii raryadaa la isticmaali jiray oo iska nadiifin jiray habeenkana aqabkii araska oo dee la qurxiyo oo la udgooneeyey ayaa la keenay iyadna waa loo soo geriye salaadbuu kacay iyadna way la kacdo ilaa waagii intuu ka bareeyey ayay wada tukanayeen ninkiibaad harka ahaa baa si waxni ku yihi gabadh saas oo saasaa lagu keenay aduu markuu yihi ibna akhi maalintii waxaad igeysay meel kulul aqal kululoo naar baad xusuustay habeenkiina meel udgoon baad jannaad xusuusta fikirkii allawadaa ka fikirayay allaa wax ka sawiloonsiiye maalintiida tabiici diranaayo wixii iyadaa naar iyo tii xusuustay habeenkiina midkood keliya wixii jannadiian xusuuso fikirkii labadoodaas ayaaba taas iyadoo la kacdo de wataa la tukaysa waa haweenala-aan kaba dhicin bay ahayd ee cibaadada badnaa waa mucaada alcadawiya waxay tidhi ada mucaada can caaishata qaalat kuntu waxaan aatasilu mid maylata ana warasuulu llahi sala allahu alayh wasalam min inaa-in weel keliya weelkaasoo waa min maci inaa-ine waa biyo dee weelka weelkaasoo bayni wa baynahu labada iyado noo dhexeeyey oo midba dee dhinac buu kala joogay kaasoo waaxidin oo kalay bayni wa baynahuna darfigana sifun baan uga dhignay inaa-in waaxidinna waa sifa labaad unbuweyday haddaba weel keliya oo noo dhexeeyey baanu ku wada maydhanaynay fa yubaadirunii soo dhacan filaya yaktasir markaas marka maxaa tiri bayni wa baynahu waaxidin fayubaadirunii waa ila degyagala degdegayo weeyaanoo macanaa waxa weeye ila likhtilaafi min dalika alma isaga iga horreynay o iga dheeraynayay darsashada oo ka darsanaya biyaha noo dhexeeya xataa aquula inaan idhaaho dacli dacli iyadaa odhanaysayba ida ida qaalad waxay tidhi mucaadaa odhanaysa laakin dee caayishay kaga warinaysaa wahumaa junubaani marka ay ka wada maydhanayeen weelkaas labadooduba way jinaabaysnaayeen waxaa kaloo suurtagala qaalat caaisha waxay tidhi iyadoo iltifaat markaa baabkeed noqonaysa waa min baab iltifaat oo dee daahirku wuxuu ahaan lahaa wanaxnu junubaani saynu soo maray wahumaa junubaani taas iyadoo tidhi qaalat wahumaa junubaani bal kolle xadiidka macnihiisu waa aada buu inoogu cad yahay de waa umuurtii hore in haddii kuwa qaarkood ku saabsan silaana war rasuullahi min ilaahin waaxidin loo qaadan lahay inay marka uu dee ama midkood ka maydho ka kale ugu dambeynayay umuurahan sariix bay ku yihin waa mar keliya iyo xaalo keliya waaba taa leh waxaan odhanaya dacli dacli kolaysa ii taalana xataa aquulu baa ii taalo walan xataa aquula aqriyeyn xataa aquula dee xataa waa ficilka mudaarac way nasbisaa anmudwara dabadeedo waa baabkii asalkii laakiin nusqooyinka qaarkood way dhacday xataa aquulu walow aan kaba baydhay haddii dee taasi ay idin qorantayna kollay iyadna laxnimo jiro sababta waxa weeye xataa do markan ay ficilka mudaaric nasbinaysa oo marka ficilka mudaaric macnihiisu mustaqbal yahay hadduu ficilka mudaaric wax markaa jooga iyo xaal markaa kaba waramaya ama waxa weeyaan xaal lagu awinayo markaa waaba la rafciya asal ahaan ee oo tani markaa waxay noqon kartaa haddii aan taas nirafa yubadiruni ayuuban kuba cadfaynaa xataa aqulu ay faaqulu markaasa intuu igama dheereeyo igama horeeyo xaggaa igama degdego iktiraafkii ayaa faaqulu waxaan odhanaya dacli dacli taas baa macnuu noqonayaayo watilwa xataa xaala aw muawalan bihi irfacana wansib ilmustaqbal ibn malik alfiyadiisio ujeedadu xataa waxa ku xiga markuu xaal yahay ama xaal lagu awilayo irfacana way ficilkaa waa la rafcinaya ee lama nasbinayo wansib mustaqbala lakin markuu macno istiqbaal leeyahay markaasaa la nasbinayayo haddii uu yahay macna xaal ama lagu awilo iyada markaas dee arrinkiisaaba a rafco xataa ibtidaayay noqonaysaa وxadثna qتaybة بن سعيid وبكر بن أbي شhaybة جaميعا عن بن عuyaynةa qala qتayبة qتayبة wuxuu yihi xadثna سفyاn عن cمr وإن dيnاr عن أbي الشhعsاي عن بن عabاsi qala أنه qاl akbaratnii waxay i warantay maymunatu maymuna i warantay waana habaryartii annahaa maymuna kaanat waxay ahayd taktasilu mid maydhata faa'iidada badan ay noogu sugana kayfiyadii gusligi rasuulka ilaahay iyo qadarkiiyo wixii ayaaban iyaga xuduurkooda iyo inay mar la maydhanayaan kala ogaanaye kaanat taktasilu hiya iyada iyo wanabiyu sala allahu alayhi wasalam fii inaain waaxidin ay min inaain waaxidin taas baa ibnu cabaas habaryartii ay u sheegtay kale abushacbaha sanadkee inoogu suganna waa suurtagal caawa ah, imika inay noogu horeyso laakiin axaadiistiisu dee intaa kuma dhammaan isagu inala socon doonaa waana nin caalim ahaayo faqi ahaayo lana simi jirayba xasan albasri iyo maxamed ibnu sirin iyo waa dabaqadoodii waana reer basraad waana asxaabtii ibnu cabaas raggii iyo xertiisii raggii ugu waaweynaa oo jaabir ibnu zayd baa la yidhaha abu shacfaa kunyadiisan buu kuma shuhroobay bal taasba weeyaan oo xataa ibnu cabaas iyo lagaba soo naqlinayay ee waktiyana isagaaba mala muftiga basraba ahaa haddii isaga qowlkiisa un ay qaataan cilmi buu deeqsin lahaaba reer basre isagoo sheegaya abu shacfaa waa jaabir ibnu zayd laakiin intan dahaaro ku jirnay ayaan soo aragnay nin kale oo taabiciya oo abushacsaa laydhaha inoo horeeyey welibana kusoo yar nuquuqday habeenadaas oo kale habeenkaa horena waan sheegay nin kaleo isku kunya yihiin kunyaday wanaagsadeen magaca may wadaagsan ninkan jaabir ibnu zayd baa ninkaa hore cidimay in uu dhalayo ashcat laydhaahna waa jiray in sanadka ku wada jireen ashcat oo aabihii abushacsaa kaba warinaya cid magaciisa xusuusanimay jirtaa oo kale laba xusuusina sulaym ibn baa ninkaa kusoo maray almuxaaribi kale laba reer bay kala ahayn laba magac bay kala leeyihin isku dabaqo weeye waa taabiciintii dhexe ayay labadoodi waa nin kala caalimsan de ninkan baa isaga waa ninkaa faqiha caalimka ah وxadثna isحاq بن ibrahim ومحamed بن xatim qala isحاq aخbarana وqala بن xatim xadثna محamed بن bkri qala aخbarana بن jurayji qala aخbarani cmr بن dinari qala akbar cilmi cmr بن dinar ba wuxuu leeyahay cilmigeyka ugu weyn waa san anigu sidaayaan aada u malaynayo weeye iyo waladika waa waxaan ogahay waxa uu weyn waa dani adag buu markaa u malaynayaa malaa shakina waa ku yar jiraa iyo waladika yakduru dhacaya calaa bari walaa khabara calaa qalbi bashar ujeedbaalku waa qalbigii qalbigayga waxa kusoo dhacaya in helaya waxa weeye ana abashactaya akbarani inuu abushacta i waramay riwaayadii horeed shaki inoogumu sugnayn tana waa tii un weeye walow wax yar ay kaba farqi udhaxeeyo riwaayadana waa riwaayatii hore mutaabaco xataa haddaad tan idhaahno shaki baa jiray cumdada maaha waa mutaabaco waa taa riwaayadii hore shakiga lahayn ama riwaayaatkii kale xadiidkaba aan hayno ana bna cabaasin ahbarahu wuxuu ugu warramay ana rasuul اllahi sala اllahu alayhi wasalam kaana inuu ahaa yaqtasilu mid maydha bifadli maymunata maymuna fadligeed iyo waxay reebtay ayuu ku maydhay macnaha ujeedadu iyadoo loogu horeeyana rasuulka ilaahay ku maydhay biyahaas weliba ay janaabo kaba maydhatay marna way ku wada maydheen ee xukunkan waa ka aan soo sheegnay dee jawaabka ayay inay taasi banaan tahay halkan yaktasilu bifadli maymunana xadiidkaa aan hore tilmaamay ah bacda asxaabi sunan ay wariyeen ee nahyiga kuba yimina nahyigan baan ka dhigaynaa litanziih de haddaynaan kuba socon say barhkood imika nawowi oo kale isaga waa xadiiska daciif u leeyahay xadaثna mحamed بن المصنى qala xadaثna mعاad بن هisham qala xadaثani abi abi hisham dastawai weeye can yaحya بn abi kaثيiri qala xadaثna abu سلمة بن cabdالرحman ana زaynaba binti umi سلمta abu salama ayaa wuxuu ka waramayaa zaynab wayna hore usoo maroo saxaabiyad yar ah rasuulka ilaahay rabiibadiisiina ahayd ayaa xadasatu u warantay waa ina abu salama ina uma salamana weyade umu salamana waa hooyadeede maxay ugu warantay ana uma salamata umu salamo hooyadeed ah ayaa xadasatha u warantay zaynab oo qaalat waxay tihi umu salama kanat hiya markaa qaalat waxaanay tihi hooyadeed baanay kasoo naqlinaysaa lakin zaynab tihi kaanat waxay ahayd hiya umu salama iyo warasuulullahi sala allahu calayh wasalam rasuulki ilaahay yaqtasiraani kuwa maydha fi linaai min alinaa'i lwaaxidi weel keliya min aljanaabati janaabada weel keliya kaga wada maydhanayeen axaadiis waataa caaishaan kusoo aragnay maymuunaan soo aragnay imikana umu salamaan haynaa waxaana weeyaanun waa faa'iidada weyne ay dumarkan badan ee rasuulka ilaahaa maanaa xikmada kuba sugnay ma xikmooyinka kuba sugnay tobaneeyo xaafid iyo gaadhsiiyaan mid kaba midoo waa axkaamtaa kala duwan guriga iyo waxyaalaha rasuulka ilahina wixii uu sameeyey iyo wixii uu kaba tegay wixii o dhan ba xujay wada yihiin wixii de matalan haddaba in axkaamtaa kala duwan soo naqlinteeda oo abataa dee umuurahan oo dhan ba inoo soo naqliyeen bal dee waana axaadiisa inoo socota kollay arrinta inoo suganaya xaggan wada maydhigooda labadaas qabayna ee waxa weeyaan nadarka uu ka midkood kala cawradiisa arkana iyadana kollay jawaabkeed meesha way inoogaba sugan tahay xadaثna cubayd للh بن mعاadi qala xadaثna abi xa وxadaثna mحamed بن المثنى qala xadaثna cabdالرحمن yعni بn mahdiyi qala xadaثna شhucbat عan cabdالlahi بn cabdالlahi بn jabrin qala wuxuu hi cabdالlahi بn cabdالlahi بn jabrin oo taabiciya awowgiina waa jaabir ibnu catiq oo sidaasaa barhkood ay jaabir cabdillahi bn cabdillahi ibni jaabir u yidhaahaan barhna jabrin ba yidhaahaan qaala wuxuu yihi markaa ninkaa taabicigii samictu anasan yaquulu kana rasuul llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu yaktasilu mid maydha bikhamsi makaasika shan mud ayuu ku maydhan jiray makaasi waa jamcu makuukin kolley makaakinka iyo makaaki labadaba makaakiyun labadaba way ku jamciyaan oo jamca kalena waa inoo dambeeyaan bal aqwaalo dhowra ay meeshan xadayntiisa iyo badintiisa ay soo naqliyeen laakiin halkan iyadoo riwaayo andeed bedelkeeda ay noo soo socoto tay kuma fasireen halkan waxa weeye rasuulka ilaahay shan mud inuu kuba maydhan jiro ujeedadu markaa uu maydhanayo waa saac iyo rubuc saac waa ku maydhay saac iyo rubuc waa ku maydhay waxa weeyaan dee in ka badanna iyagoo ay bal matalan haddii ay weelkaasi faralku buuxay laba ay ahaayeen kuwada maydhe waana arrinka aan soo sheegno kole dee israaf waa la iskaba ilaalin inay biyo aada u yaraadaan oo arinku isu rogo masaxtaan jirkii la masaxaya uun oo wax ka dareeraya aanay jirinna taasna dee maydhigii kama gudayo laakiin wixii intaasaa ah, biyo yariyo biyo badanba kol haddii shardiga qasdiga la helo waa ku filan tahay rasuulka ilaahayna axaadiisan kala duwan ee laynooga soo naqliyay waa marar kala duwan baa la arkay wixii uu kuba maydhayn weye wayatawaba waa weysaysanaya rasuulka ilaahay bimakuukin makuukna waa ku weysaysanayey waa mud waqaala bnu lmusanaa bikamsi makakiya waa jamcii labaadeen sheegaynay oo makukan baa makakikna lagu jamciyey iyadoo kaaftii damba hiye loo bedelo oo makakiyana waa lagu jamciyaa ee waa isla macnown waqaala ibnu mucaadin can cabdillahi bni cabdillaahi walam yadkur min ajabri tani waa ixtiyaadkii muslimka iyo jaanibka uu xagga alfaadaha sheekhiyadiisa iyo ruwaadda alfaadadooda uu udhinaayonay uu ihtimaamayey markii horaan soo aragnay cabdullahi bn cabdullahi bni jabre markaasaa wuxuu leeyahay ibnu mucaad xadiiskiisa ina laba sheekh buu lahaa cubaydullahi ibnu mucaad iyo maxamed ibnu musana maxamed ibnu musana laftigiisa way la socotay cabdullahi bn cabdillahi bni jabrin laakiin cubaydullahi ibnu mucaad markuu ninkan taabiciyaa sheegayay wuxuu ku gaabsaday uun cabdullahi bni cabdillaahi intaasuu kula gaabsaday ibnu jabrin muu raacin gees oo walam yadkur ibna jabrin xagga kalena dee lafdigoodu waa kala dunaayo ibn musanam kamsi makakiya ama makaki lafdiga cubaydullahi ibni mucaad buu ahaa intaa wey waana ixtiyaadki iyo diqada badanayn hore ugu soo aragnay muslim xadaثna qtaybaة بن سacيidi qaala xadaثna wakiic can miscarin can ibni jabrin waa ninkii imakaan soo haynay awowgii baa loo tiiriyey un jabrigani waa awowgii jaabirna waa la yidhaahaa baan leenahay can anasin qaala kana الnabiyu salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa yatawada mid weysaysta wuxuu ku weysaysanayay bilmuddi mud buu ku weysaysanayay oo adigu weelkaan mudka laba yidhaaho ay wax ku miisanayeen biyo muddi aha madyo qaado waa ta aan sheegayno waa litr waa ka yaryahayba haddii xagga gramya la ego ilaa lix boqol iyo shan iyo labaatan ayuu noqonayaa gram taasoo kilo ma dhamaanayo weelkani intuu qaadayay waa marka la eego biyihiina waa ta aan leenahay waa litr waxbaa adigu dee nus litrun buu xoogaa ka ziyaadsanaa wayaqtasir waa maydhanayay bisaaci saacna waa ku maydhanayay ilaa khamsati amdaad waa saac ilaa shan muddo oo waa saac iyo rubc intaasna rasuulka ilaahi waa ku maydhanaya waxadaana abu kamil ibn jaxdariy wacamr bn caliyin kilaahuma labadoodaasi waxay idhaaheen fadl bn xusein iyo camr bn caliy alfalaas can bishr bn lmufadali qaala abu kamilin xadaana bishrun qaala xadaana abu rayxaanata can safiinata qaala anahu qaal aburaxaan cabdلlahi ibn madr baa la yidhaha kale axaadiistiisu aad bay ugu yartay kitaabka bukhaarina kumaba laha wax safinana waa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh kolley mawlihiisi ama umusalamo mawlaheed weeye waxaana uu yahay magacan waa laqab bay idhaahaan magaciisa kolley ikhtilaaf badan baa jira sida kutub musalaxba abwaabta xagga kunyooyi dadka alqaabtii meesha ay kuga soo arooriyeen barhkood baa mihra yidhi kuwa ruumaan bay yidhaaheen kuwa qays bay yidhaaheen magacyo kalena waa la yidhi laakiin laqabkan buu ku shuroobay laqabkan use abi daud iyo ay weriyeen halkuu gaba yimi iyadoo safar lagu jiro kullay qazwo laguma jiro ayaa waxaa dad badan oo dee mala isla daalay oo alaabtoodii qaadiban kari waayey ayuu alaab badan kaba qaaday oo markaasaa rasuulki ilaahay ku yihi anta safina dooni baa tahayoo markaa waa alaabadan ay oo kala duwan oo kuma cuslaaday ayuu isagu qaaday waa safar safradoodii ama qadwa qasawaadkoodii kaba mid oo rasuulka ilaahay baa kuwa magacaabay kollayna waxa xoreysay sidaan soo sheegaya umusalama xoraysay iyadoo u shardiday rasuulka ilaahi salawaatu wasalaamu aleyh way xoraysay laakiin shardi waxay kaba dhigtay inuu rasuulka ilahi ukhidmayo u adeego isaguna wuxuu yhi haddaan iigu shardiyinna anigu rasuulka ilaahiyba kamaa tageen oo isagan ukhidmayn lahaa un qaala wuxuu yihi markaas safiina kaana rasuul llahi sala اllahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay yugasilhu waxa u maydhi jiray macnaa dee wise kuba maydhanaya saac biyo saac adugu weelkaa saaca biyo mugdi ama biyo uu qaado ayaa rasuulka ilaahay m markaa u maydhi jiray yugasilhu saacu min almaai min aljanaabati waa janaabo ayuu gaba maydhaya isagoo rasuulka ilahay janaabo kaba maydhanaya wayuwadniuhu waxa u weysayin jiray oo macnaa rasuulka ilaahay ku weysaysan jiray weye almuddu waa markaas biyaha ama badna waa weelkaa mudka laguma magacaabaya ama mikyaalkaas iyagu ay wax ku miisan jireen mudka la odhanaye biyo isagu bal masalan kaasi qaado ayuu rasuulka ilaahay ku weysaysanayey oo isagoo dee weysadiisa taam yeelaya haddana biyaha u isticmaalayo an israf iyo waxyaalahaas ay aada ugaba dheeraayeen وxadثna abubكر بن abي شhaybةa qال xadثna بن culayةa x وxadثnي عalي بن xujri qال xadثna ismاعيل <coughs> an abi rayxaan tahay ismaaciilkan halkan inooguma sugani waa ninkii ibnu culaye markii hore uu lahaa uun waayo abubakr ibnu abi shayba ayaa ibnu culaye ka wariyey haddana cali ibnu xujri baa sheeka muslim aha sanadkan halkii uu isagu ka yihi abubakr ibnu abi shayba xadaana ibnu culayata ayuu yihi cali ibnu xujrin xadaana ismaaciil ismail waa ismaaciil ibnu ibrahim oo dee hooyadii weeyaan ba culayadu oo ibnu culaye waa ku shuhroobay magaca u baxay walo isagoo dee culimadu soo naqliyeen inaanu bankaa jeclaysan jirin saa laba yidhaaho loogu yeedhe laakiin waa ku shuuroobeen can abi rayxaanata haddaba abi rayxaanuhu xadiidkii hore inoo lahaa xadiidka madamala waa dambeeya waana kana imika xadiidkii hore un dariiq labaad uu leeyay ama takraar un weeye xadiidkii hore soo noqday magaciisa e, cabdullaahi ibnu madar bay yidhaaheen waa ka ugu mashhuursan barhkood baa yihi waa ziyaad ibnu madar waana nin reer shaam ah taabici ahaa kollay raggaa hore ee la midkee sanadka kula sugan itqaankooda iyo xifdigooda iyo taqanimadooda sare ma laha oo nin saduuqo la yidhaha markii dambe xataa xifdigiisu ma fiicnaan laba yidhaaho markii dambe xifdigiisu muu fiicnayn bal ninkaaba weeye ayaa wuxuu ka warinaya can safiinaton qaala abubakrin bakrin saaxibi rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam macnaa labada sheekee muslim leeyahay abubakr iyo caliy bnu xujrin ayaa dee halkana ah midna safiina unbuu ku gaabsaday markuu xadiidka sanadkiisa soo naqlinayey ama abubakr isagu muxuu yihi can safiinata abureyxanada waa laga soo naqlinayaa saaxibi rasuulillaahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilahi saaxibkiisa ah o qaala wuxuu yihi markaas kaana rasuul llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa yaktasiru mid maydha oo rasuulka ilaahi wuxuu kuma maydhanayay bisaaci saac buu ku maydhanayey wayatadaxaru waa weysaysanaya weye imaka halkan macnaa yatabadau sida laftigii hore de waa xadiidkii hore une bilmuddi mudna waa ku weysaysanaya oo mujeedadu weelkan ama mikyaalkan waxay ku miisanayeen saaca biyo qaado ayuu rasuulka ilaahay ku maydhanayay waana taa bal xaddiisa haddii la tira la eega aan soo sheegnay intay yidhaaheen weelkan ay odhanayeen makyaala oo ay wa ku makyaalkan waa weel bu ah aalaadkan makaayifoodiibu kaa mid ay wax ku miisanayeen midka ay odhanayeenna biyo uu qaado ayuu rasuulka ilaahay kuga weysaysanayay wa fii xadiidi ibni xujrin aw qaala wuxuu yihi halkan wa yatadaharu bedelkeeda wayudahiruhu lmuddu waana shaki une de waana isla macno waana halkii riwaayada hore wayuwadiuhu lmuddu aynu soo aragnay ayaa riwaayada ay dhacday tan weeye wa qaala waxaanu yidhi nawowi oo kale raximah llahu tacaala qaaladan qaa-ilkeeda wuxuu kaba dhigayaa oo faacilkan qaalaad kaba dhigayaa inuu abuu rayxaano yahay waqad kaana marka haddaan saa kaba dhigno wuxuu noqonayaa waqad kaana waxaabu ahaa kabiira mid weynaaday markaa safiina oo markii dambe waa weynaaday oo dee aad buu u cumriyey saa daraaddeed ruuxu markuu weynaadana waxqabashadiisi iyo xifdigiisii san awoodiisa kaleba u daciiftay buu qaaliban daciifayaa isaguna waxyaala uu xusuusnaan jiray buu iloobayaa wamaa kuntu markaa maan ahayna waktiyadaas se uu weynaaday asiqu mid ku kalsoonaada bixadiidihi xadiidkiisa markaa de hadday taatay kolley xadiidka duruqdii hore kala dunayd ay umuurahan inooguma sugnaayeen baa cumdo noqonaya bal haddii hadalkani sooba galay xadiidkiisa kumaan kalsoonayn waana dee taa aan leenahay safinay marmarkaa noqonaysa lakin xaafid muxajar kitaabkiisa tahdiib tahdiib la yidhaaho kutubtan dhexda ah ruwaada kuma sugan taraajimtooda uu ku markaa kaga hadlo ama ku tarjameeyo kole kitaabkiisa taadiib taadiibna wuxuu ikhtisaar u yahay kitaabkan weynee ballaadhan ee isna madbuceeye taadiib ulkamaal la yidhaha mizi leeyahay taasba weeye xafidna waa soo ikhtilaafsiya isagoo kolley siyaadaad leh walow marka laeego labada kitaab la isu eego kitaabkii hore saddex meelood marka loo dhiga meel ahaan uu xajmiisii kusoo ururiyo dabcaadkii hore taadiib taadiibna labaiyo toban mujalad bay ahaayeen dabcaadkan imika halkan dee suxufta oo kale ee acmudada ay u alifeen oo kale baabaya ay u qoreen baaba kaba yar intaas taadiibu kaba dhowray siduuba ku madbacaysan isaga haddaba kaas baa wuxuu kaba dhiga isagoo xaafid qaailkani inuu yahay ismaaciil ibnu culaya oo ninka hadalkan lehi ismaaciil ibnu culaya inuu yahay ma ismaaciil ibnu ibrahim marka ninka uu sheegayo ee uu waa weynaaday oo marka xadiidkiisa kumaan kalsoonayna inuu abu rayxaano yahay waa ixtimaal isaguna geed kalena marka la eego kutubta taraajimta eegna abu rayxaano waatan kala soo naqlinayay marka horena inaanay xaddii siqanimo aanay gaadhsiin geed kalena ay yidhaaheen markii dambe soo xaafidba kama cabiro tagayur baa xifdigiisi iyo isbedel baa kuba yimi oo marka haddaan taa nidhaahno oo tarjamadiisa weliba kutubta waxay nooguba sugan aan eegno abuurayxana waxaan odhan karnaa waabay dhowdahay saa xaafidle iyo sa nimanka sharaxay uguma sugan iyo saa xaafidka nimtaadiib kumana sugna maha tarjamada safine waa markuu abuurayxaano joogo tarjamadeeda ayuu hadalkan muslim ka soo naqliyaa muslimna wuxuu kaba dhigaa inuu isa yahay walow lafdigan inoo xitaan taas sugani laftigan imaka halkan aan ku hayna aanu ahayne bal haddii taa laba idhaa muxuu noqonaysaa saxaabigii maba aha ee abuurabaxaana ayaa ninkan weynaaday marka uu weynaaday dabadeed xifdigiisi intuu xumaaday uu leeyahay ismaaciil imaamkaasi xifdigiisa anugu markaa kumaan kalsooneyn ama xadiiskiisa kumaan kalsooneyn calaa kuli xaal xadiisku waa dee duruqda hore ayuun baabu dee mutaabaco u yahay oo dee bal matalan waxba keligii dee maaha cumdabe baabu istixbaabi faadilma cala ras ka leeyihin waxyaalihim ay naga yar karaankigood alla subxaana watacaala baabu istixbaabi ifaadati ilmaayi cala araasi wagayrihi halaaan weli axaadiis dahaaradii ayaa inoo socotaa kollay maydhigii baanan ku jirno weli inoo socda wuxuu markaa uu yihi shaarixa tarjamadiisiina weeye haadaakani baabu bayaani istixbaab ifaadati lmaayi biyaha shubitaankooda lagu shubo cala ra'si madaxa bal sunanimadka uu sunno yahay cadayntiisii buu baabkeedii yahay iyo wagayrihi madaxa gayrkii talaatan saddex goor in lagu shubo kale axaadiisi way noo horeysay halkan si gaara ayaa dee ay bal xadiiska inoo iman doona ama axaadiis ay noo iman doontaa si gaara madaxii oo weliba marka ayaa ay ugu yimaadeen oo tan baa keentay axaadiistan baabka in loo dhigtaba <clears throat> marka waa madaxii iyo kayrkiiba buu yihi in saddex goor lagu shubo oo macnuhu waxa weeye uun mar keliya aan lagu kaaftoomin saddex goor oo saddex qarfo ah ama labada gacmood mugoodba ah madaxii lagu shubo taas baana uu ku dahirmaya dee dahaaradii la doonayey ee bal matalan ay kuba xasilaysaa marka cala ra'si axaadiisaan ku arki doonaa wakayrihi iyada axaadiisay nooguma sugnee laakiin waa qiyaas baabkeed oo dee madaxii kol haddii tasliis uu soo arooray waysadiina lagu yaqaanay saynu soo maray iyaduna sa dee tamaamkii ama kaamilkii ee sunuhu in in la sadexeeyo xubnihii ay ahayd ayay leeyihin maydhiguna waa lamid oo xubnihii kale jasadkana iyaduna tasliiska ayaa waa qiyaas ahaan looga qiyaas qaadanaya halkan iyo dee waysadii oo taas bay u yidhaaheen ciddii kuba tagtay oo tan buu leeyahy lakin wagayrihi xadiiska inooguma sugnaanayso marka la eego halaatanta xadaثna yaحya بن yaحya وqtaybaة بن سacيidi وabubakr بن abi shaybata qolooyinkaasoo dhami ayaa muslim u sheeka oo uu xadiidka kaba warinaya qaala yaحya akbaranaa waqaala alaakharaani xadaanaa abulaxwas macnaa saddexdooduba shadkariyun bay wada leeyihiin waa abulaxwas salaam ibnu sulaym waxaa kala dunawn ama kayfiyadii taxamulka ama siiqadan iyo cibaaradii tilmaamaysay si ay xadiidka ku xambaareen inay kuba wariyeen oo yaxya bnu yaxya akhbaranaa buu yihi labada kalena xadaanaa bay yidhaaheen عن أبي إسحاق عن سليمان بن سرد عن جبير بن مطعم قال أنه قال أبي إسحاq أبي إسحاq السبيعي cمر بن cabdاللaahi oo marar badan aan soo aragnay nin caalimo oo kitaabkana kuwa badan ba ama kutubta axaadiistaba waa nin caalimo axaadiis badan sulayman ibnu suradna kolley caawa inoogu horeysa waana صaxaabi jaliil oo asxaabtii rasuulka ilaahay kaba mid reer khusaaco ahaa xadiidkan iyo xadiid aada u dambeeya ayaanu kitaabka muslim ku leeyahay laba weliba xadiidkan anaynano sii warinayaa sulayman ibnu surad markaa bal waxaan leenahay waa saxaabi saxaabi kalena kasii warinaya kollayna waa saxaabi adigu mashhuur ahaa macruuf ahaa adugu markii dambena ciraaq iyabuu degay ama kuufa ayuu degay <clears throat> shan iyo lixankii hijrada ayaa la dilay caynulwarda ee la odhanaya ama dee dagaal kaba dhacay ama dee jeesh lagu magacaabaya tawaabiin jeeshu tawaabiin oo isagu malaa isagaaba qaybtiha ah isagoo markaa dea saddex iyo sagaashan jiray waktigaas baa la diray kollay qisooyinkooduna iyo dilkaasi iyo wixii ku tacalluqsan waxaan filayaa kutubta taariikhda aada bay mashhuur ugu tahay macruuf ugu tahay bal isaga iyo rag lana inta la gooyay ilaa dimashaq la geeyey halka allah laga laalaadiyeen bal sulayman ibnu sarad kalay dee qisada iyo waxyaalahay ahaayeen iyo xaasimaka ama dee baabkeed maba joogne waxumaan leenahay waktigaas ayaa dhimashadiisu ahayd shan iyo lixankii dibna way ahaydba waxaanu ahaa dadkii markii hore xuseen ibnu caliya u yeedhay uga yeedhay xijaaz ama maka iyo uga yeedhay ciraaq yidhi noo kaalay iyaga su-aashood iyo dalabkooda uu kuba yimi laakiin markii dambe uu soo gaadhay haddana dee aan u nusraynee ka baxay la sheegay way murmeen muslimga iyo sida loo maydhanayo ayay janaabo loogaba maydhanaya sida riwaayada dambe ayaa cinda rasuulillaahi sala allahu alayh wasalam maana iyadoo rasuulka ilaahi majliskiisii la joogaa la hadal qaaday siay noo soo socota isweydiiyeen bal kayfiyada qusliga rasuulka ilaahayna waaba la joogaa ee waana kan isagu shaafin doona ee bal u sheegi doono sida bal masalan isagu yeelayay faqaala bacdu lqowmi dadkii xaadiriintaa barkood baa waxay yidhaaheen ama ana anugu fa inii anigu aksilu waan maydhayaayo ra'si madaxayga waan maydhaa kada wa kada intaa iyo intaas waa cadadkii uu maydhayay bay kinaayo ka tahay kollayna malaa dee waa waa badinayay un anugu markaan janaabo ka maydhanayo madaxayga intaasoo goor baan maydhaan faqaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi amaa ana anigu fa inii anigu ufiidu waan shubayaayo waan shubaa calaa ra'si madaxayga halaaa kufin saddex kaf ayuun baaban ku shubaa rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh dadkii ugu fadliga badnaa ahaa ugu xalaal miirad badnaa ahaa ugu ilaah ka badnaa ahaa ayaa muxuu yidhi isagoo sheegaya inta uu ku kaaftoomayo anigu madaxayga wuxun baaban ku shuraa halaaa akufin kollay akufna waa jamcu kafin kafina say culimadu raajax yeelaan walow barhkoode oo waxa weeyaan haba soo naqliyeen in luqo labaadna ay jirte luqad waa la ta'niisiyaa macnaa kafatun lama odhanayo laakiin macna ahaan waa lafdi muanasa tan baa keentayba lafdigii salaad cadadkii in la tadkiiriyey imaka halkan oo alaaa akufine alaasata akufin aanay u dhicin oo <clears throat> waxa weeyaan cadadkii de inay cadadkii macduudku iskhilaafaan halkan oo xaggii tadkiriya tanis ba iskuba khilaafaan saddex kaf ayaan ku shubaa kollay lafdiga kaf wuxuu keenayaaba dee sacab muggi unbaabu keenaya hore laakiin waxaynuu soo maray xafna in rasuulka ilaahay markuu maydhanayo xafna laftigaasaa soo aragnaa xafnana waxaan idhi waa labada kaf